alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin sala allah wslama wbaarak cla nabiyina muxamadi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd dersigeennaani waa kii tobnaad ee ka mida kitaabkii xisnu lmuslim min adkaari اlkitaabi wاsunna oo iska lahaa doctor saciid ibnu caliy bni wahfin alqaxطaani raximah اllahu tacaala waxaa inoo soo dembeeyey ducaa rafci min arukuuci inaynu ka soo baxnay xadiidkii ugu dambeeyey oo abu saciidin alkhudrina aynu akhrino muslim uu warinayay wuxuu casharkeennu ka bilaabanayaa ducaau sujuud qofkii hadduu rukuucay rukuucdiina ka soo toosay ducadeediina uu la yimid waxaa sugayaay waa sujuud sujuudda maxaa lagu akhrin wuxuu qofku odhanayaa subxaana waxaan xumaan iyo ceebba ka hufan rabbii aniga rabbigay rabbigii alcalaa ee sarreeye alaaa maraatin saddex jeer ahlu sunanka iyo axmed baa wariyey xadiidkan subxaana rabbiya alaclaa ayuu odhanaya in saddex la yidhaahdo inay sunnada nebiga tahayna oo mustaxabkahoo fiican tahayna waan soo marra ka badinna ka badanna wuu akhrin karaa ka yarna wuu akhrin karaa ayib xadiidkana waa xadiidka xudayfa subxaanaka ilaahow nasahnidaada ayaad nasahan tahay allaahuma allahayow rabbanaa yaa rabbanaa annaga rabbigeenow wa bixamdika mahaddaada lala qabo allaahuma kfir ilaahow ii dhaaf lii aniga ayadana wuu akhrinayaa qofku markuu sujuudsan yahay taasna wuu akhrin rukuucdiina waynu ku soo mar oo rukuucdii baynu ku soo marakan ducada saddexaad wuxuu akhrin subuuxun quduusu rabuulmalaa'ikati waruux subuuxun alla midka tahirsan weeyaan loo subxaanalaystooo la oo hufan quduusun mid tahiran weeyaan rabbulmalaa'ikati malaa'igta rabbigeed weeye iyo waruuxi malakuljibriil asaguna waa inoo soo hormaray sharxiisuoo muslim baa wariyey iyo hayrkiiba ducada afraad xadiidka cali bni abi aalib weeyaan wuxuu odhanaya allaahuma allahayow laka adigaan sajadtu kuu sujuuday keligaabaan baan wejiga dhulka kuu dhigay acdaada xubnahaaga wejigaa ugu sharafka badan meeshii ugu sharaf badnaydee xaggana ugu sarraysay ayaad inta foorrisaad dhulka dhigaysaa isu dullayn iyo isu bihinbihin ilaahay aad isu bihinbihinaysid iyo maadaamoo lagu yidhi sujuud qaadashay amarka ilaahay aad qaadanaysa wejigaad dhulka dhigaysaa marka istaag haddii lagu yidhahdo waa inaad u istaagti rukuuc waa rukuuca ilaahow samic allahu dhowaan idhi allow sujuudo wejiga dhulka dhig ilaahu waa qaatay daacad inaad tahay laka sajadtu keligaa baan kuu sujuuday wa adiga keligaa baan aamantu ku rumeeyo ilaahnimo iyo macbuud xaqnimo aan kuu qirsanaa walaka adiga ayaan aslamtu kuu hoggaansamay sajada waxaa sujuuday wejihii wejigayga liladii allihii ayuu u sujuuday khalaqahu abuuray wejiga abuuray allah makhluuqa ilahay makhluuq ka mida weeyaan wejigaan allihii abuuray ayaan u sujuudsiiyey wa sawarahuu suureeyey ilaahay baa ku suureeyey bani aadam baa taho makhluuqa waad ka qurux badan tahay wejigaagaas allihii suureeyey sajada waxaa sujuuday wejhii wejigayga liladii kii ayuu u sujuuday khalaqahu abuuray oo wasawarahu suureeyey oo washaqa dilaaciyey samcahu wejiga maqalkiisa iyo wa basarahu aragiisa ha wejigii markii la sameeyey gadaalla dhagihii baa kaga yaalla horayna indhihii baa kaga yaalla ilaahay wuxuu ku siiyoo kaleeto indhuhu waa jeexan yihiin waxna waa kuu arkaano maadda wax lagu arkaa ilaahay dhexda kuu geliyey dhaguhu waa kuu daloolaan maqalkiina ilahay baa kuu geliyay labadaba allah jeexay ilaahay baa maqalkii iyo idraagii iyo xawaasihii iyo dareenkii geliyey tabaaraka waxaa khayrkiisu batay allaahu alle ilaahay khayrkiisa ayaa batay tabaarak allah ilaahay ayaa khayrkiisu batay axsanu lkhaaliqiina inta wax abuurta ee wax jaangoysa midka ugu wanaagsan ah muslim ayaa wariyey iyo khayrkiiba xadiidkan way wariyeen marka wuxuuna tusinaya addoonnimadaada ilaahay inaad u qirsan tahay addoon maskiina inaad taho daciif ah abaalka uu kuu galay ina aad ka shukridid carabkana ilaahay kaga ammaantay ducada shanaad oo baabkan ku soo aroortay subxaana diljabaruuti walmalakuuti walkibriyaai walcadamaati rukuucdan aan ku soo marnay subxaana waxaa xumaan iyo ceebba ka hufan diljabaruuti allaha boqortooyada u saaxiibka ah iyo walmalakuuti subxaana diljabaruuti waxaa xumo iyo ceebba ka hufan allaha uu saaxiibkaa khasbida oo addoommadiisa maamulku ugu talagalay aysan khilaafi karin kowna sharcan qofkii khilaafana kuma ammaana walmalakuuti iyo boqortooyada uu saaxiibkaha iyo walkibriyaa'i kibirka iyo walcadamati weynanka abu daawuud baa wariya xadiikan iyo nasaa'i iyo axmed ayib xadiikan asagana waa soo maray oo subxaana diljabaruuti waa inoo soo hormaray xadiidka lixaad ee baabkan waa xadiidka abu hurayra allaahuma allahayow iqfir ii dhaafli aniga dembii dembigayga kullahu dhammaantii xadiiskan aad u fiirso walaalkayga muslimka ahu macaanida uu ka hadlayana aad u dhuux yaraantiisana bal u fiirso xifdi oo ku ducayso allaahuma kfir lii ilaahu idhaaf dembii dembigayga kullahu dhammaantii dembun waa mufrad waa la idaafeeyey waa dunuub oo dhan haddana kullow waa lagu sii adkeeyey ilaahu dunuubtaydoo dhan diqahu kiisa yar iyo wajillahu kiisa weyn labadaba ilaah ii dhaaf wa awalahu kiisa hore haddaan hadlaya wixii hore iga dhacay ilaahu ii dhaaf wa aakhirahu kiisa dambe iyo hadda kabacdi wixii iga dhici doona ilaahu ii dhaaf wa calaaniyatahu kiisa muuqdooo dadka dhexdooda aan ka sameeyoy erkayeen ilaahu ii dhaaf wa sirahu kiisa qarsoonoo adiga mooye ruuxii oguusan jirinna ilaahu ii dhaaf allahu akbar muslim baa wariyey war waxaad isweydiisaa dembi intaa ka baxsanoo aad samayn lahayd muu jira inuu dembigaad samaysay dembi weyn yaho kabiire ah iyo inuu yahay dembi yar oo saqiiro ah inuu yahay dembi hadda ka hor aad gashay iyo hadda kabacdi midaad samayn doontid inuu yahay dembi aad la dhuumato oo dadka kala dhuumatay iyo inuu yahay dembi si calanoo muuqaala aad u samaysay intaa kama baxsana intaba ilaah ii dhaaf intaba alla wuu dhaafaa yakfir unuuba jamiica dunuubto dhan ayuu dhaafaa wa qaybtan ku saabsan diqahu wa jillahu waa macnayno waxaan ku macnayna diqa qaliilka midka yar jillahuna midka weyn waa tafsiil bacda ijmaal waxay culimmadu odhan jireeno markii hore wuxuu soo yidhi nebigu ina baraya allahuma kfir lii dembii kullahu dembigoo dhan ilaahu i dhaaf marka qaybtan dambe diqahu iyo jillahu iyo awalahu iyo aakhirahu iyo calaaniyata iyo siriyadu kulligii horay soo gelayaan laakiin kulli markii la sheegay baa kabacdi nebigu wuxuu bilaabay tafsiil inuu bilaabo sal اllahu alayh wasalam ilaahu intaba ii dhaaf wey intaba ilaahu ii dhaaf ducada toddobaad waxa weeye allaahuma allahayow innii anugu acuudu waxaan magan gelayaa biridaaka raalli ahaanshahaaga min sakhadika caradaadana ka magan gelayaa wa bimucaafaatika caafimaadkaagaan magan gelayaa min cuquubatika cuquubadaadaana ilaahu ka magan gelayaa cafintaada ayaan ilaahu magan u ahay ciqaabkaagaana magan uga ah wa acuudu waxaan magan gelayaa bika adiga minka isla adigaan kaa magan gelaya laa uxsii ma koobi karo anaa'an ammaan calayka dushaada aan ku ammaano anta adugu kamaa sidii ayaa tahay anayta aad ku ammaantay calaa nafsika naftaada muslim baa xadiikan wariyey qisuna lahaa qisadiisu waxay ahayd caaishaa waxay tidhi hameen baa nebiga waayey sal allahu calayh wasalam suu joogay markaasaan waxaan bilaabay inaan baarbaaro markaasaan waxaan arkay asagoo sujuudsan ku hayo acuudu biridaaka min sakhatika wabimacaafatika min cuquubatika waacuudu bika minka laa uxsii anaan calayka anta kama anayta calaa nafsik anigana xoogaa masayr baa igalo waxaan istahaarmu meel kaga aaday isaguna tan u akhrisanaya ducooyinka qaarkood waxaa ku soo aroortay inay tiri waan waado waan baarbaara waxaan arkay isagoo rukuucsanoo ku haya subxaanaka allahuma duca akhrisanaya markaan arkay aniga waxa igu jira oo ah hinaas iyo masayr amuu dumar kala aaday iyo markaan arkay isagoo salaatuleyl taagan oo tukanahaya oo ilaahay baryahaya baan waxaan idhi tihi walle rasuulka ilaahayow adiguna arrin baad ku sugan tahay anna mid kalaan ku sugnaa ilaahay raalligelintiisa iyo cibaadaad ku sugan tahay iyo sujuud iyo rukuuc anna hinaas iyo armucawe heblaayo aaday baaba igu qalbigay ku jirta ducooyinka qaar waxaa ku soo arooray markuu nebigu sala allahu calayhi wasalama tukanahayay intaan baarbaaray buu wuxuu yidhi caaisha haye maxaa kugu dhacay dhow ma shaydaankaagiibaa dagaalku geliyey markaasaan idhi taanuu shaydaan melihi markaasaa nebigu yidhi qof bani aadam aan shaydaan lahayn ma jiro markaasuu tiri adigu xataa shaydaan ma leedahay markaasuu yidhi waa jiree ilaahay baa iga kaalmeeyo wuu islaama kaasuu ay dhibi maayo munaasabadu hadda waxaa weeye ilaahay inaad magangashid bal waxaad u fiirsataa khidaha ilaahay iyo sakhadkiisu waa isku soo horjeedaan mucaafaadka iyo cuquubaduna waa iska soo horjeedaan ilaahay baad magan ilaahu waxaan magan inaad iga raalli noqotay waa sifo sifooyinka ilaahay ka mida inuu raalli noqdo raalli ahaanshaha ilaahay waa sifa sifaadkiisa ka mida hadday makhluuq ahaan lahayd nebigu ilaah ma magan allahuma ini acuudu biridaaka raalli ahaanshahagaan magan maxaad ka magan ilaahu caradaada ma awoodno carada ilaahay mana ka bixi karno sida awgeed waa inaad ilahay caradiisa ka magan gasho ilah waa aad tidhaahdid ayana waa sifo sifooyinka ilaahay ka mida ah. ilaahu wa bimucaafaatika dhaafidaadaan magangelaya inaad ii dhaaftid oo i cafidid adduunka iyo aakharaba min cuquubatika ciqaabitaankaagaana ka magangelaya ilaahu ay caqaabi wa acuudu bika adaan ku magangelaya raalli ahaanshahaaga iyo inaad cafidid minka min ciqaabika iyo cadaabkaagaana ka magangelaya ilaahay baad magangelin raalli ahaanshihiisa iyo jannadiisaad rabtaa asagaad ka baqanaysaa oo ka cararaysaa cadaabkiisa iyo ciqaabkiisa ugu dambayn nebigu wuxuu ku gebagabeeyey laa uxsii ana'an calayk waa eray aad u cajab badan axad makhluuq ah oo nebi moxamed ilaahay ka yaqaanaa ma jira sala allahu calayh wasalam nebi muxamed baa wuxuu leeyahay ammaanta aan ku ammaano ilaahay uma koobi karo ee sidai adigu isku ammaantay umbaata xumaanoo dhanna waan kaa hufayaa wanaagoo dhanna waa kuu qirsana si kastoo addoonku uu ilaahay u ammaano wax kastood ilaahay ku ammaantoo wanaagsan ilahay baa ka sarreeya waxaad ku ammaantay sidaa awgeed waa maxay laa uxsii anaan calayk ammaan aan ku ammaanay ma soo koobi karo hadduu nebi moxamed sidaa yidhi xaggee aniga adigu joognaa ilaahow xumaanoo dhan baad ka hufan tahay ammaan iyo dhammaystiran iyo kamaaloo dhan baad ilaahow leedahay anta kamaa anayta calaa nafsika naftaada saad ku ammaantay ayaa tahay ducaa اljilsati bayna اsajdatain ducaaء اljalsati fadhiga ducadiisii bayna sajdatayni labada sujuudood dhexdooda ducadii la akhrinayay waa sujuudday waa ducaysatay sujuuddii baad ka soo toostay welina maada noqon intaasaa waxaa ku jirta meel ilaahay lagu baryo alla muxuu ilaahay inoo badiyey meel kastoon ilaahay kaga faa'iidaysanno barwaaqooyinkiisu aan barino deeqdiisa waasaca aynu gacmaha u hoorsanno waxaan sharcigu diidayn in gacmaha la hoorsado bal intaan duca soo maray fiiri salaadii gasha waa ducaysan waad rukuucday waa ducaysan waad ka soo toostay waa ducaysan waa sujuudday waa ducaysan waad ka toostay waa ducaysan waad ku noqon waa ducaysan mid walbeetana ilaahay wuxuu kuu ballanqaaday inuu ka aqbalaya haddaan adiga wax kaa khaldanay xadiikan waxaa wariyey oo saxaabigiisu yahay xudayfa ibnulyamaan waana xadiidka koobaad baabkan waxaad odhanaysaa rabbi kfir lii ilaahu ii dhaaf waxa weeye koofiyad bereedda iyo halmadka la gashada ilaahu astur weeyaanoo ceebtayda astur ina dhaaf rabbi yaa rabbi aniga rabbigay ikfir ii dhaaf aniga abu daawuud iyo ibnu maajah baa wariya ka badanna waad ahrin kartaa labadaa jeer ka badan baad ahrin kartaa rabbi ikfirlii rabbi ikfirlii rabbi ikfirlii xadiidka labaadoo baabkan cabdulahi ibnu cabaas baa wariyey wuxuu odhanayaa qofka allaahuma kfir ilaahu ii dhaaf aniga maxaa lagu dhaafaa ilaahu dunuubtayda ii dhaaf daacadii aad tiri samee wixii gaboodfalow ka yimid iyo gaabin iyo gaasiridana ilaahu ii dhaaf warxamnii ilaahu ii naxariiso ilaahu adigu fadligaada igu naxariiso camalka aad la timid keligii janno ku geli maysi ilaahi inuu ku tiimbiyo naxariisiisa maahane ilaahu ii naxariiso cibaado suubanoo naxariistaada ku galo ilaahay ii waafaji wahdinii ilaahiw i hanuuniyo ilaahu cibaado suuban iyo camal saalixa igu hanuuniya iimaan iyo dariiqa xaqa ah. wajburnii ilaahyow ikab haddaad meel ka jabtid ilaahu ikabdheh haddii cibaadadaada iyo daacadaada iyo hanaan socodkeedi iyo geedi socodkeedi xoogaa wax kaa galeenna ilaahu intaanaan la imid adugu ii kabdhe fadligaaga iyo ixsaankaaga wa caafinii ilaahu caafi labada daaroodba ilaahu xanuunka daahirka ahoo muuqda iyo midka baatinka ahee qarsoon kufriga iyo nifaaqa iyo bidcada iyo shirkiga iyo iyo xanuunnada xunxun oo jidhka ku dhaco caadiga oo maxsuuska ilaahu kulligood daahiran wa baatinan labada daarood ilaahu caafi warsuqnii ilaahu arzaaq arsaaq wanaagsan ee xalaal ah iimaanka toosnaanta runta awlaadda reeraha cilmiga camalfalka ilaa u wax kastoo wanaagsan igu arsaaq warfacnii ilaahyow ikor yeel labada daaroodba cilmi naafica iyo camal suuban ilaahu igu koryeel qofkii labadaa isku darsadaa ilahay baa koru yeelay ha yarfac illaahu ladiina wey qolyihii ilaahay uu qur-aanka ku sheegay ilaahu cilmi naafica iyo camal saalixa igu koryeel asxaabu sunanka ayaa wariyey nasaai iyo abu daawuud waankanasaa'i waxaan ka ahayn ayib ducaau sujuudi tilaawati adoo qur aankii akhrinaya ama salaad ku jira ama ha ku jirine ayaad waxaad soo martay aayadaha lagu sujuudo oo sujuudu tilaawada ah xadiikan waa xadiidka caaisha kii horena waynu soo sheegno cabdulahi bn cabbaas buu ahaa wuxuu odhanaya qofku sajada waxaa sujuuday wejihii wejigayga yuu u sujuuday liladii allihii khalaqahu abuuray wa shaqa jeexay samcahu maqalkiisa iyo wa basarahu araggiisa bixawlihi xeeladiisa iyo waquwatihi awooddiisana ku jeexay ilaahay baa indhaha iyo maqalkaba kuu jeexay dareenna ilaahay baa kuu geliya indhuhuna ay wax ku arkaan haddii inta isha laguu jeexi lahaa aysan waxba arki lahayn wax badan baa kaa dhimanaan lahaa dhagtu hadday iska darooli lahayd laakiin maqal hoose uusan jirin wax badan baa kaa dhimanaa ilahay labadaba waa isugu kaa daray fa waxaa khayrkiisu batay allaahu alle axsanu lkhaaliqiina intaa wax abuurtana asagaa ugu wanaagsan dadku wax badan bay isku dayaanoo sameeyaan ilaahay baa ka abuur wanaagsan tirmidi baa xadiidkan wariyey xaakimna wuu wariyey wuuna saxiix yeelay imaamu dahabina wuu ku waafaqay ayib tirmidi iyo axmedba way wariyeen xadiikan xadiidka labaadoo baabkan allaahuma allahyow uktub ii qor cabdulahi bn cabaas baa warinaya lii aniga bihaa sujuudan aan sujuuday oo sujuudu tilaawada ah cindaka agtaada ajran abaal ilaahu iga qor ilaahu adaan kuu sujuuday amarkaagaan qaatay kii nebigaan qaatay ilaahu ajarla'aan haydhigi leanna adduunkan waxaa jira dad badan oo ilaahay qur-aankiisa uu ku magacaabay caamilatu naasiba inuu shaqaynayo salaa tukanayo soomayo qur-aan akhrinayo oo waxaan daal ahayn uusan kala kulmaynin dadka qaar baa say isu leeyihiin jannaad gelaysaan baa ilaahay wuxuu qur-aankiisa ku sheegay wabadaa lahu min allahi maa lam yakunuu yaxtasibuun waxaa ilaahay agtiisa uga muuqanaya qiyaamada waxaysan weligoodba isuran waad la kulmaysaano ciqaab iyo waxaan laga aqbalin iyo dunuub dusha u saaran ayib ilaahu agtaada waxaad iga qortaa ajar wadac ilaahu waxaad iga dejisaa cannii xaggayga bihaa sujuudan sababkeeda wisran dembi iyo culays waxa dembio aan dusha ku sitana ilaahu sujuudan iiga deji sidaa awgeed ba axaadiista waxaa ku soo arooray qaarkood markaa sujuudid baa shayddaanku ooyaya markaasuu wuxuu odhanayaa anigaa sujuud lay faray waan diiday inaan sujuudo abaalkaygu wuxuu noqday lacnadu inay ugu dhacday asagana sujuud baa la faray wuu sujuuday janno iyo wanaag iyo hawaabbuu helaya wuu ka xun weli waa xaasid ilaahay baa marka abaalkaa ku siiyeye hawshaasna kuu oggolaadae ilaahay bari wadac ilaahu iga deji cannii xaggayga bihaa sujuudan sababkeeda wisran dembi wajcal ilaahu waxaad ka yeeshaa haa sujuudan lii aniga cindaka agtaada dukhran kayd agtaada ii yaalla oo aan iga khasaarin ilaahu iga dhig wataqabal ilaahu iga aqbal haa sujuudan minii aniga kamaa sida taqabalta ugu uga aqbashay haa iyada min cabdika addoonkaaga daawuuddo nebi daawuud ah oo ilaahay baa qur-aankiisa ka warramay khara raakican wa anaaq haa wuu rukuucay ilaahay buu u rukuucay wa anaaba wuu toobadkeena waa shahaado ilaahay uu siiyey khuruurkaas iyo inaabadaas iyo toobadkeenkaasba tirmidi baa marka xadiidkan wariyey culummadu waxay ka hadlaan sujuudda loo yaqaano sujuudu tilaawadu ma axkaamtii salaaday qaadanaysa inuu qofku weyse qabo inuu xirto salaada inuu qiblada u jeensado inuu hadhow salaamo naqsi ay leedahay intuba ma laazim baayo axkaamtii salaad bay leedahay mise midna uma baahno oo uma baahna weysaqaad oo uma baahna waxa weeyaan quraan allahlmustacaan qiblo ujeensasho oo uma baahna xirasho oo hadhow salaamo naqsi uma baahna miyaah culimmadu waa isku khilaafsan yihiin badankoodu waxay qabaan inay dahaaro iyo u baahan tahay iyo gelitaan iyo waxyaalaha la midka ah qaar ka midana waxay leeyihiin maya waxba uma baahna adoo qiblada ka sii jeeda adoon weyse qabin adoo waxa weyaan aan xiranin siaad u ahrinaysa markay kugu timaado sujuudu tilaawo umbaad la dhacaysa sababtoo ah salaad maahay leeyihiin salaad maaha marka taa ayaa munaasaba qaabkaasna in looga faa'idaystaaye waa qaab munaasaba attashahudu ataxyaadkii waa xadiidka cabdullahi bin mascuud mar haddaad sujuuddii soo dhammaysay labadii sujuudoodba tii caadiga ahayd waa sujuudday waad ka soo toostay haddana waad ku noqotay waa dhammayse sujuudu tilaawa hadday kugu imaan lahaydna waa dhammayse atashahudu ataxiyaadki waa baabka labaatan iyo labaad oo kitaabka abwaabtiisa ka mid ah attaxiyaatu salaamyaalo lilaahi ilaahay bay u sugnaadeen wasalawaatu salaadaha kuwa waajibka ah iyo kuwa faralkaaba ayaguna lilaahi allay u sugnaadeen waayibaatu waxyaalaha wan wanaagsan hadday tahay ficil iyo hadday tahay qowl iyo wixii wanaagsanoo dhan ayaguna lilaahi alla usugnaadeen bay ka dhiganta assalaamu nabadgeliyu calayka dushaada ha ahaato ayuha nabiyu nebiyow nebi muxamedow waraxmatullaahi ilaahay naxariistiisuna dushaada ha ahaato iyo wa barakaatuhu ilaahay khayraadkiisa assalaamu nabadgeliyu calaynaa korkeenna ha ahaato iyo wacalaa cibaadillaahi ilaahay addoommadiisa alsaalixiina ee wan wanaagsan ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa inuusa jirin ila allaahu alla maahane ahane wa ashhadu waxaan qirayaa anna muxamada nebi muxamed cabduhu ilaahay addoonkiisii inuu yahay iyo wa rasuuluhu ilaahay rasuulkiisii sala allahu calayhi wasalam bukhaariyo muslim baa wariya xadiidkan culammada qaarkood baa waxay tilmaamaan qofka taariku salaadka ah xaqii ilaahay meel buu kaga dhaca xaqii nebi muxammedna meel buu kaga dhaca xaqii addoommada ilaahayna meel buu kaga dhaco kale naftiisa xaqeediina meel buu kaga dhaca xaqii ilaahay meel buu kaga dhacay oo ammaantan meesha ku qoran oo altaxiyaatu lilaahi wasalawaatu waayibaatu ah hadda la imaan maayo taariku xaqii nebi muxamedoo inuu u duceeye ahaana oo asalaamu calayka ayuha nabiyu waraxmat ullaahi ana meel buu kaga dhaca xaqay naftiisu ku lahayd meel buu kaga dhacay inuu isu duceeyo yidhaahdo assalaamu calayna korkeena nabadgelya ha ahaato xaqii addoommada ilaahayna meel buu kaga dhacayo calaa cibaadillaahi saalixiina addoommada ilaahay oo suusuuban oo xaqa ilaahay yaqaana oo xaqa addoommadii yaqaana oo bani aadam leh oo malaa'ig leh oo jin leh intaasna xaqoodii meel buu kaga dhacayo hadda u ducayn maayo ayagu hadday u duceeyaana loo aqbali maayo sababtoo a ah malaayiinta caalamka daafihiisa ku tukanaysa waxay leeyihiin assalaamu calayna wacalaa cibaadiillaahi asaalixiin qofkan salaad tukana saalix ma aho qof suuban ma ah ahlu hadday kuu duceeyaana ducadan ku akhriyaanna lagu aqbali maayo adigiina waad isgabtay fursad baad haysataa qaali ah abwaabtii towbada weli waa furan yihiin ka faa'idaysa fursadda dahabiga ahoo ilaahay u toobadkeen salaadaada tuko salaad la'aanu waa diin la'aan salaaddii nebi moxamed inaad tukatidna isku day oo salaadaadu aysan noqon salaad iska caada iyo dhaqaneh cilmi aan ku salaysnayn ayib ataxyaadkaasaa marka la akhrinaya ataxyaadyo kaleoo tiro badanna way jiraanoo siiqooyin iyo keyfiyaad tiro badan ku soo arooray six ahaan haddii la yidhaahdo kanaa ugu xoog badan baa layidhahdaa xagga sixada iyo ansixitaanku bukhaari iyo muslim ay wariyeen ataxiyaadkii mar hadduu dhammaaday maxaa ku xiga weli salaad baan ku jirnaa asalaatu ku salliyid cala anabiyi nebiga lagu salliya sala allahu calayhi wasalam bacda tashahudi ataxiyaadka gadaashiisa ataxiyaadka weliba kan dambe gadaashii in nebiga lagu salliyaa sala allahu calayh wasalam waa rukni la'aantii salaaddu ma ansaxayso saasaa raajixa asalaatu ku saliid cala nabiy nabiga lagu saliya sal اllah alيh wasalam bacda tashahudi ataxyaadka gadaashiisa wuxuu qofku odhanayaa allaahuma salli ilaahu ammaan oo u naxariiso calaa muxamadi nebi muxamed dushi wa calaa aali muxamadi nebi muxamed ehelkiisana ilaahu u naxariisoo ammaan kamaa sallayta saad u ammaanto ugu naxariisatay calaa ibraahiima nebi ibraahim dushi wacalaa aali ibraahiima nebi ibraahim ehelkiisa dushooda saad ugu naxariisatay innaka adugu xamiidun alla mahadsan baa tahay majiidun oo sharaf leh allahuma allahyow baarik barakee calaa muxamadin nebi muxamed dushi wa calaa aali muxamadin nebi muxamed ehelkiisa dushoodana ilaahu barakee kamaa sidii baaragta aad u barakaysay calaa ibraahiima nebi ibraahim dushiisa wa aali ibraahiima nebi ibraahim ehelkiisa dushoodana aad u barakaysay inaka adugu xamiidun alla mahadsan baa taho majiidun sharaf leh bukhaari baa wariyey iyo muslim allaahuma allahyow salli ammaan oo u naxariiso waa midii labaadoo salliga labaada calaa muxamadin nebi muxamed ehelkiisa calaa muxamadin nebi muxamed dushi wa calaa aswaajihi xaasaskiisa dushoodana ilaahu u naxariiso xaasaska nebi muxamed waa ummahaatu lmu'miniin waa in la jeclaado hooyooyin laga dhigto loo taradiyo ilaahu ka raalli noqon la yidhaahdo ilaahina loo baryo in lagu caasigarooba ma aha sidaa shiicada qaar ka midu ay ugu aafoobeen ninbaa wuxuu qoray kitaab la yidhahdo alfaaxisha oo kitaab weyn ah kitaabkaa dhan wuxuu ka qorayaa caaisho inuu caayo wuxuuna sheeganayaa islaamnimo ummaddii nebi moxamed baan ahay buu leeyihi aalu beytkii nebigaan jeclahayna waa leeyahay sala allahu calayh wasalam oo kaaf iyo kala dheeri weeye arrinkaas arrinkaa waa in la iska ilaaliyo soomaalidana waayahan dambeeto shiicaa soo gashay soomaalidu shiica waagi hore ma aqoon jirin tashayucu beri bay ka ahaayeen laakiin maadaamu dadkii adduunka ay ku kala faafeen oo meelo badan la kala tegey baa mabaadi' meelo kale laga keenay ummaddii loo soo waarido loo soo dhexgeliyey ilaa soomaaliya ay yidhaahdeen waa keenayna hawshaa waa in la iska ilaaliyo tashayuca wax xunoo dhanna waa in la iska ilaaliyo xaasaskii nebiga marka allaha u naxariisto ammaano iyo waduriyatihi duriyatihi nebiga owlaaddiisii sal allahu calayh wasalam kamaa sida sallayta aad u ammaanto ugu naxariisatay calaa aali ibraahiima nebi ibraahim ehelkiisa dushooda wa baarik ilaahu barakee calaa muxamadin nebi muxamed ilaahu barakee wa calaa aswaajihi xaasaskiisana ilaahu dushooda barakee waa nebi ibraahim eh, waa nebi muxamed wa baarik ilaahu barakee calaa muxamadin nebi muxamed dushii wacalaa aswaajihi xaasaskiisana ilaahw barake wa duriyatihi owlaaddiisana ilaahyow barake kamaa sidii baaragta abu barakaysay calaa aali ibraahiima nebi ibraahim ehelkiisa innaka adugu xamiidun alla mahadsan baa tahay oo majiidun sharaf leh ilaahay la mahadiyo oo mahadsan oo sharaf lahaa taha bukhaari iyo muslim baa xadiidkaana wariyey salliga nebigana waa in la badiyo oo haddii salaad lagu jira iyo haddaan salaad lagu jirinba salliga nebigu waa muhim wuxuu nebigeennu habaaray qofka nebi muxamed magiciisa maqlay oo lagu ag sheegay oo aan nebiga ku sallin malku jibriil baa habaaray nebiguna aamiin buu yidhi sal alla alih wasalam wuxuu nebigeennu sheegay inuu yahay bakhiil ruuxa nebi moxamed magaciisa maqlo aan ku sallin marka nebiga salligiisa murugtaa lagu faydaa dhibaatooyinkaa lagu dulqaadaa daacooyinka ilaahay buu ka mid yahaa ilaahay waxa loogu dhowaadu ka mid yahaa ilaahay baa qur-aankayna amray salluu calayhi wasallimuu tasliima ku saliya nebi moxamed marka malaa'igta ilaahay baad waafaqaysaa amarkii ilaahay baad fartoomaysaa ilaahay baa ku saliya anna waad ku sallin waa in nebiga salligiisa laga warhayo waajibna weeyaan salaadda ataxyaadka dambeetana waajib weeye kuwa kaleetana sunno weeye culamada gobol ka waxay la tilmaamayaan xataa meelaha kaleeto inay waajibaysa haddaad maqashid oo kaleeto iyo wallah aclam wsal allah wbaarak cala nabiyina muxamadi waaalihi wasaxbihi ajmaciin